alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bاsunah wrafaca biha can اlqulubi lakinah wالصalaaةu wasalaamu عlى nabiyina muxamadi alqa'idi ilى اljanة wعlى alih wصaxbih aladina jacalhm allah amanة lلnasi wmina ama bacd fahada huwa اdars الtasic cashar min alkitaab alkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa cumdaة اlaxkam min kalaami sayid اlanaam kitaabu lxaj baa gabagaba ah baabka ugu dambeeye shiikhu waxau uhi baabu lmuxrimi ninkii muxrimka ahaa ee xaj iyo cumro xidhay ya'kulu kaasoo cunaya min saydi alxalaal ninkii aan muxrimka ahayn wixii uu ugaadhsaday inuu cuno can abi qataadata alansaariy radia allahu tacaala canh ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam kharaja waa baxay xaajan isagoo u qasdinaya kacbada waayo bixitaankani waa sanadkii lixaad wey ee nebigu uu baxay cumrat alxudaybiya ee laga hor joogsaday sulxu xudaybiyana ay dhacday markaa kharaja xaajan ay qaasidan ama in la yidhaahdo kharaja xaajan cumradii baa looga jeeda hadda xajkii xajka aha loogama jeedo waayo nabigu xaj wuxuu u baxay saynu soo sheegnay xalay xajatlwadaac sanadkii tobnaad ayuunbuu xaj nabigu u baxa alayhi salaatu wasalaam kharaja waa baxay xaajan isagoo kacbada u socda oo cumraysanay fakharajuu macahu saxaabadii waa la baxeen fasarafa nebigu waa leexiyey daa'ifatan koox oo minhum saxaabada ka mida fiihim waxaa ku guda sugnaa abu qataada muu odhan fiihim ana ila isagaa xadiidka soo warinay magaciisuu sheegay waa wadcu aldaahiri mawdica almudmar waxayd inuu damiir sheego ila uu inala socdo isagaa bay warramayey fiihim waxaa ku sugnaa buu ihi abu qataada waa isaga wa qaala wuxuu uhi nabigu khuduu qaada saaxila albaxri badda xeebteeda qaada xeebta raaca xataa naltaqi ilaa aynu kulmayno fa akhaduu waa qaadeen saaxila albaxri badda xeebteeda ayay mareen falama insarafuu markay soo laabteen axramuu waa xarmadeen kulluhum dhammaantood ilaa abaa qataadata mooyaane ay ilaa ana aniga mooyaane lam yuxrim maxarman fa baynamaa hum xilli iyagu yasiiruuna ay soconayeen id ra'aw xilligaaba waxay arkeen xumura waxshin dameer farawyo ayay arkeen kolonya ah faxamala weerar buu ku qaaday abuu qataada cala alxumuri dameer farawyadii facaqara waa ka dilay minhaa xaggeeda xaaluu ka yahay ataanan mid dhadig ayuu ka dilay caqrigu waa buqnagoyn wey laakiin hadda waxaa looga jeedaa mid buu ugaadhsaday oo uu gacanta ku dhigay fa nazalna waanu degnay waa abu qataadaya intii la socotay faakalla waanu cunnay min laxmiha hilibkeedii baanu wax ka cunnay uma qulnaa waxaanu nidhi an naakulu miyaanu cunaynaa laxma saydin ugaadh hilibkeed walxal naxnu muxrimuuna annagoo xarman waayo dhammaantood way xarmanaayeen abuqataada mooyaan fa faxamalnaa waanu qaadnay maa baqiya wixii ka hadhay min laxmihaa hilibkeeda fa adraknaa waxaanu soo gaadhnay rasuula allaahi sala allahu alayhi wasalam fa sa'alnaahu waanu weydiinay can daalika masaladaas hadda la soco waa goor uu ku tegay oo ay cuneen wey faqaala qaala wuxuu uhi nabigu minkum axadun ma idinka mid yahay mid amarahu amray an yaxmila calayha inuu ku duulo dameerahaas aw ama ashaara ilayha u tilmaamay inuu ugaadhsado qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya qaala wuxuu uhi nebigu fakuluu cuna maa baqiya wixii ka hadhay min laxmihaa hilibkeeda xalaal buu idin yahay wa fii riwaayatin waxaa ku yimi faqaala wuxuu uhi nebigu hal macakum macina ma yahay minhu xaggiisa xaaluu ka yahay shayun shay wax ma ka sidaad faqultu waxaan ku uhi nacam haa fanaawaltuhu waxaan u dhiibay alcaduda waxa weeye muruqii iyo cadudii baan u dhiibay oo halkaa u dhaxaysa waxa weeye ruugga ilaa garabka halka udhaxaysa duubka waxaa la yidhahda faakalahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa cunay xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa qofka muxrimka ah sida ilaahay kitaabka uu ku sheegay inuu wax ugaadhsado ama ugaadh uu cuno inaanay u bannaanayn wa xurima calaykum saydu lbari maa dumtum xuruma laakiin saydka badda isaga mar walba waa loo ogoliyay uxila lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaar laakiin haddii muxrim la yahay xaji cumro la xidho ama xaramka lagu sugan yahay ugaadhsigu xaaraan wey hilibkeeduna ma bannaan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa waxa wax ugaadhsaday waa abu qataada abu qataadana markuu wax ugaadhsanayey ma muxrim buu ahaa mise muxilli buu ah muxil buu ah xalaal buu ah isaga waa loo ogeliyey laakiin raggii kale way la cuneen marka ay cunayeenna ijtihaad bay sameeyeen waayo markay cuneyn kadib bay isweydiiyeen halkaana waxa laga qaatay oo ay daliil u tahay masaladii usuuliga ahayd annahu yajuusu اlijtihaadu fii casri الnabiyi salى اllahu alayh wasalam wa saxaxa alwuquuca casrahu salaf salafku waxay banneeyeen nebigoo jooga in la ijtihaadi karo laa yusaliyanna axadu ilcasra ila fii bani qurayda labada qolona naskay qaadatay qolona waa ijtihaadeen lam yucanif waaxida min alfariiqayn baa xadiiska ku yimi nimankani waa ijtihaadeen way cuneen kadib bay yidhaahdeen war siday noqonaysa ay nabiga soo weydiin xadiidka waxaa kaloo loo daliishanaya ninka xalaasha ah wuxuu ugaadhsado inay u bannaan tahay ninkii muxrimka ahaa haddii shuruud la helo shuruuddaasi waa maxay waa taa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ma qof baa amar ku siiyey oo yidhi inoo soo ugaadhso ama u tilmaamay ama u dhiibay hubkii iyo wixii la mida hadduu ka qayb qaatay qofkii muxrimka ahaa kii xalaasha ahaa inuu wax u soo ugaadhsado xaaladda noocaasa lama ogolo waana madhabuljumhuur waana sida xadiidka laga faa'iidaysanay oo nabigu u weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ma mid baa u tilmaamay ma nin baa faray oo yidhi noo ugaadhso intaasi haddii ay jirto waa xaaraan haddii kale xaaraan ma aha waxaan ka ahayn masalada inoo soo socta xadiid asacbi bnu jathaama wa can isacbi bni jathaamata alayhiyi radia allahu tacaala canh annahu ahda waa u soo hadyaday ila nabiyi sala allahu alayhi wasalam ximaaran waxshiyan dameer farow buu hadyad ugu keenay walxaal huwa bilabwaa iyadoo nabigu uu ku sugan yahay meesha amwaal la yidhaahdo horaynu usoo marnay miswar ibni makhrama iyo ibnu cabbaas inay isku khilaafeen bilabwaa waadi maka iyo madiina u dhaxeeya weeye aw ama biwaddaan iyaduna waa meel ku dhow ayaa waxaa la yidhaahdaa waddaan maka iyo madiina udhexaysa faraddahu calayhi nabigu waa ku celiy falamaa ra'aa markuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam maa fii wajhihi sacab waxaa wejigiisa ku sugana isbedela inuu ka xumaaday hadyaddii lagu celiyey qaala wuxuu idhi nabigu innaa anagu lam naruddahu kugumaanaan celin calayka korkaaga ilaa annaa xurumu inaanu nahay dad muxrimiina mooyaane wax kale hadyadda kugumaanaan celin wa fii lafdin limuslim waxaa ku yimi rijla ximaarin waxa weeye dameer farow lugtii buu u keenay wa fii lafdin waxa ku yimi shiqa ximaarin jeex buu keenay wa fii lafdin waxa ku yimi cajuza ximaarin dameer farow intiisi dambe ayuu keenay ismana diidayaan yacnii hilib baa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam wajhu hada alxadiid shiikhu wuxuu ihi xadiidkan macnihiisu waxaa uu yahay annahu danna inuu maleeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam annahu shanigu inuu yahay siida liajlihi isaga dartii in waxa weeye ugaadhan loo soo ugaadhsaday oo isaga loogu talagalay markii la ugaadhsanayay waalmuxrimu muxrimkuna laa yaakulu ma cuno maa siida liajlihi waxaa isaga dartii waxa weeye loogu soo ugaadhsaday hadalkan shiikhu uu halkan ku sheegay ee xadiidka uu ku macnaynayo xadiida sacb ibni jathaama fi lcumdati alkubraa cumdaha weyn wuxuu u nisbeeyey imaamu shaafici imaamu shaafici baa iska leh hadda uu soo gaabiyey sidaasoo kale imaamu tirmidi markuu xadiidkan sunanka ku soo saaray wuxuu ka dabageeyey qaala shaafici dabeedna hadalkan uu sheegay marka hadalka imaamu shaafici baa leh wuxuu inoo tilmaamayaa sida jumhuurtu ay qabaan qofkii muxrimka ahaa haddii ugaadh loo keeno oo uu ogaado ugaadhaa isaga dartii in loo dilay si isaga loogu keeno oo uu cuno inaanu cunayn inaanu cunay haddaanu ogaanna uu cunaya markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waayo ninkani nin odaya buu ahaa degaankaana madax dhaqameedkiisu ka mid aha markii la yidhi nebigii iyo ciidankiisibaa ku ag maraya ayuu isyidhi midhaa adhigaagu kuma fillee u doon damarfarowgaa weyn u doon isagu u doon markaa nebigu xaaladda ayuu ka dareemay in isaga dartii loo keenay nebiguna wuxuu sameeyey si wanaagsan caadadiisu waxay ahayd annahu yaqbalu alhadiyata wa yuhiibu calayha inuu hadiyadda aqbalo abaalgudna ka bixiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa markuu hadiyaddan ku celiyey nebigu waa u caddeeyey sababta uu u celinay sababta uu u celinay imaamu albukhaarina meelaha uu ku soo saaraya xadiidkan sidaasuu baabaysanaya qaar ka mida qofka hadiyadda celiya laakiin licillatin sabab u celiyey ama hadiidda la yska celinayo waayo tahaadu taxaabu waxyaabaha la ysku jeclaado weeye hadiyadda in la sasiiyo in laysku celiyana waa lasku nacay waa la ysku nacay markaa in la aqbalay haddaanay cilladii jirin kitaabu lbuyuuc halkaa waxaynu kaga soo baxnay cibaadaadkii waxaynu gelaynaa mucaamalaadkii baynu gelaynaa albuyuuc waa jamac mufradkeedu waa bayc waa iib horena waxaynu usoo sheegnay almasaadiru laa tuhanna walaa tujmac wuxuu hadduu master yahay muhanana lagama dhigo jamacna lagama dhigo waayo looma baahno alaklu waa master soomaa waa cunis weeye marka in la jamciyo uma baahna noocay u tahayba waa cunisunbaa la odhanay baycuna waa la mid waa iib laakiin waxaa loo jamciyey lianwaacihi anwaacdiisa badanee kala duwan ee magacyada kala duwan leh baycu salam iyo baycu fulaan iyo sidaasaa loo jamciyey bayc maxaa la yidhaahdaa waynu naqaanaa bayc waa mubaadalatu maalin bimaalin marka la soo koobo calaa wajhi tamalluk xoolo xoolo in lagu badalayo iyadoo looga jeedo xoolaha in la hantiyo maalku wuxuu noqonayaa naqdan binaqdin ama manfacatan bimanfacatin ama naqdan bimanfacatin caynan bidaynin caynan bicaynin daynan bidaynin oo dimadiiya waxyaaba badan baa soo gudagelaya naqdan binaqdin oo sarifkiiya baa soo gelaya marka mid waliba magac buu leeyahay waa inoo iman doonaa insha allahu taala baycuna asal ahaan waa axalla allahu albayca wa xarama ariba axaadiis badanna waa tilmaamaysaa waana ijmaac fi ljumla in wax la iibiyo iyo in wax la iibsado iyo tabaayuc in la sameeyaa inay bannaan tahay baahidaana keenaysa wa can cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam annahu qaala wuxuu yidhi idaa tabaayaca arajulaani labada nin hadday wax kala iibsadaan dumarkiina waa la mid inta badan ragga unbaa la sheegaa fa kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah bilkhiyaari khiyaar buu leeyay inuu iibka socodsiiyo iyo inuu joojiyo oo uu fasakho maa lam yatafaraqa intaanay kala dhaqaaqin oo aanay kala tegin wa kaana ay yihiin labadoodu jamiican kuwa dhan oo wada jooga aw ama yukhayiru uu dooransiinaya axaduhumaa midkood alaakhara ka kale inuu iibka socodsiiyo iyo inuu joojiyo fatabaayaca sidaa ay ku baayactamaan oo ku kala iibsadaan calaa daalika sidaas faqad wajaba albaycu iibku waa waajibay khiyaar waxaa la yidhaahdaa waa xaqu alcaaqidi fi alfaskhi aw ilimdaa caaqidka ka wax iibinaya ha noqdo ama ka wax iibsanaya ha noqdo mid waliba waa caaqid xaqa uu u leeyahay inuu iibka socodsiiyo iyo inuu joojiyo oo uu fasakho kaasaa khiyaar laydhaha waxaana ka soo baxaya noocyo kala duwan khiyaaru lcayn khiyaaru shard khiyaar almajlis waa kanaynu ka hadlayno iyo noocyo kale culimadu sheegaan khiyaaru alhabn iyo wixii la mida dhammaantood xaqaasay leeyihin halka waxaa lagaga hadlayaa khiyaaru lmajlis labadii qof markay wax kala iibsadaan golahay wax ku kala iibsadeen intay joogaan mid waliba khiyaar buu leeyay xataa hadday muddo wada joogaan waa laba nin oo qol wada seexanaya dabeedna bacdal ceshihii bay qolkooda wada galeen waxbay kala iibsadeen intaa is hor fadhiyaan way ka noqonaya laakiin markuu midi qolka ka baxo uu suuli aado ama uu dukaanka aado markaasuu baycu laazimaya khiyaarulmajliskaasaa la yidhahda waxaa xadiiska lagu tilmaamay aw yukhayir axaduhumaa alaakhar iyagoo wada jooga ayuu midi odhanayaa bayca saasaynu ku goynaynaa intaynu wada joogno khiyaarkii aynu lahaynna waynu ka taraasulayn kii kalena wuxuu hi waan kula qaatay markaana iyagoo wada jooga ayuu baycu laazimaya ninna ka laaban maayo inuu ka kale u tanaasula mooyaane baycu saasuu ku laazimay aw yukhayir axaduhuma alaakhar fii imdaai ilbayc iyagoo wada jooga khiyaarulmajliskana waxaa qaba imaamu shaafici ama shaaficiyada iyo xanaabilada qaba imaamu maalik iyo abu xaniifa waa diideen oo waxay leeyihiin dee iibka shuruud baa lagu xidhay mar haddii shuruuddiisi u dhan tahay oo iibkii dhacay sidaasuu iibku ku dhammaanayaa buu yidhahda xadiidkan bay qaaban laakiin sida raajixa ah oo sidaa shaaficiyada iyo xanaabiladu qabaan khiyaarulmajlisku waa jiraa imaamu maalik waxyaabuu ku cillaynaya waxaa ka mida sidee loo xadaynaya labadii nin ee doonta wada fuulay ee ishor fadhiyey ee muddada bisha ah ishor fadhiya badda ku jira goormaa la odhanayaa iibkoodu waa gunto xillimaa la odhanaya daabid malabi daabid malabi laakiin mar haddii naska la hayo qiyaas iyo macno kale iyo waxaasi socon maaya xadkuna waa intay wada joogaan waxay kaloo ay jaanis u haystaan sida xadiidku tilmaamayo hadday arkaan inay isku raagayaan oo fadhigu dheeraanayo inay waxa weeye yidhaahdaan iibka horta aynu goyni dabeedna sidaa ku dhammaado taana bayc waa ku laazimay xadiidka axaadiista ku timina aad bay u badan tahay waan xakiim ibni xisaamin radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam albayicaani labada wax kala iibsaday bilkhiyaari khiyaar bay leeyihin waa khiyaaru lmajliski maa lam yatafaraqa intaanay kala tegin aw qaala ama wuxuu yidhi xataa yatafaraqa ilaa ay kala tegayaan fain sadaqa hadday run sheegaan wa bayana ceebaha ay caddeeyaan buurika waa loo barakaynayaa lahumaa labadooda fii baycihimaa iibkood wa in katamaa haddii ceeba isu qariya wa kadabaa been ay isu sheegaa muxiqat waa la baabiinayaa barakatu baycihimaa iibkooda barakadiis ayaa waxa weeye laga siibaya oo la baabiinaya xadiidkani sidii xadiidkii hore wuxuu tilmaamaya labadii qofee wax kala iibsaday intay golaha joogaan in mid waliba uu leeyahay khiyaarulmajlis haddii aanay iyagu joojin oo aanay goyn iyagoo meesha wada jooga sida xadiidka hore tilmaamaya wuxuu kaloo xadiidku tilmaamaya iibku inuu ku barakoobayo in ceebi haddii ay jirto qofku uu shayga kaga boodayo haddii loo sheego in laysu sheego runna laysu sheeg eh, haddii taan la waayana iibkaa inaan laysu barakaynin eh, khiyaarulmajliskuna waa bixasabi albayc waa sida iibku yahay hadda waxaa dhacda electroni wax lagu kala iibsado albayc alectroni ama albaycu bilhaatif telefoonkan wax lagu kala iibsanay telefoonkii baad qabsatay waxbaa kala iibsateen lacagtii baa ku heshiiseen lacagtii waa tan dee hadda bangiyada ama saadadkee baa la diray lacagtii buu diray telefoonkana wuxuu idhi alaabtaasaan doonaya lacagtiina waa taas marka kii iibsanaya lacagtii waa bixiyey ka kalena alaabtii baa laga sugayey markuu khadka gooyo ee telefoonka uu dhigo golihii baa dhammaaday waayo goluhu dee mid la wada jooga ma ahayn laakiin muxuu ah mid telefoon wuxuu noqonayaa intaa telefoonka ay ku jiraan culimmada qaar waxay leeyihiin haddii iibkii ay dhammeeyeen oo uu yidhaahdo ka waran hawlihii noocaas aho uu galo sheeko kale iyo nolol kale ay isla galaan ma la odhanayaa bayci waa guntay mise waa inuu khadku xidhmaa qaar waxay yidhaahdeen sheekadii hadday beddelaan oo iibkii markuu dhacay waraysi kale iyo mawjado kale ay galaan faqad wajaba albayc bay yidhahdeen culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya sidii labadii wada joogayba markay iibkoodii dhammaysteen hadday sheeko kala galaan intay wada joogaan baycoodu soconayay kuwan telefoonka ka wada hadlayaana waa lamid sidaasaana raajix elektarooniguna waa sidee waxa weeye isaguna waa in ay meeshii ku kala kacaan hadday tahay email ka war shirkaduhu imailla isu dira waxaan doonayaa alaabta noocaasa lacagtiina akoonkii baan kusoo shubay ya qolada kalena goorahanba imailka may soo gelin markay soo galaan ay imailkeeda furaan emailkooda furaan ay arkaan waxa weeye iijaabkaas waxaa naga iibiya hadday qabuul siiyaan waxa weeye yadana oo emailkii ay ka baxaan oo dadkii ay ka baxaan waxa weeye iibkii saasuu ku waajibay iibkii sidaasuu ku dhammaanay marka waxaynu uga jeednaa waa tusaalayaale khiyaarulmajlisku hadda intii hore soo dhaaftay noocyo badan baa ka soo baxay qaababka iibkuu yahay ayuu ka soo baxaya baabun maa nuhiya canhu min albuyuuc wuxuu baabu yahay wixii la diiday oo iibabka ka mida ah. iibku saynu soo tilmaanay asal ahaan waa xalla allaahu lbeyt laakiin waxaa jira kuwa xaaraana kuwii baa la baabaysanaya sababaha loo xaaraantinimaynayaana saddex qaacido ayay isugu soo biya qaacidatu ulm wa qaacidatu aljahaala wa qaacidatu ariba saddexaasa isugu soo biyo shubanaya qaacidada dulmiga in la ysdulminayo ama baayica ama mushtari ayaa wax dulminay iyo qaacidada ribada iyo wixii raacayey ee xeeladaheeda ah iyo qaacidada wixii jahaala ku sugan tahay algharar waaljahaala عن abi saciidin alkhudriyi رضي الله tacaala عنه ana rasuula allahi sala الله عليه wasalam nahaa wuxuu diiday can عن can bayci almunaabada iibka tuurista wax la tuurayo wa hiya yaduna darxu rajul ninku inuu tuuro weeye thawbahu maradiisa bilbayci iibin uu iibinayo ila arajuli ninka kale uu u tuuro qabla an kaasi intaanu eegin bimacnaa gadgadin aw yandura ilayhi ama aanu iska eegin wanahaa wuxuu diiday nabigu can ilmulaamasa iibka taabashada waalmulaamasatuna lamsu thawbi marada in taabta weeye walaa yanduru ilayhi oo aanu eegin labadan iib midi waa almunaabada munaabadadu waa inuu tukaankiibaad soo gashay ama bacadlihii dabeedna ninkii bacadlaha wuxuu ku yidhi maraan kuu soo tuuraya maradaa aan kuu soo tuuro waxaad ku qaadanaysaa toban dollar waatay qacantaydu ku dhacdo markaan marada qabto waan kuu soo tuurayaa toban dollar baad iska bixinaysa marka waxaa laga yaabaa marada lasoo tuuray inay tahay boqol dollar waxaa laga yaabaa toban inay tahay waxaa laga yaabaa shan inay tahay iyo wixii la mida jahaala ku jirta waa min almaysiri waalqimaar waa ku nasiibsan munaabadadu waa taas baayicii baa tuuray ama labadoodaa isu tuuray almunaabada waa mufaacala oo mushtariguna wuxuu leeyahay waxbaan soo tuuraya ku nasiibsu ka kalena wuxuu leeyahay waxbaan soo tuuraya saasaynu ku kala iibsanayn muqaayada baycu bidaacatin bibidaaca oo laysu soo tuurayo oo mid waliba waxa ku soo hagaagaya aanu garanay waxaa la yidhaahdaa munaabada la yidhaahdaa lama ogola mulaamasaduna waa la mid oo wuxuu leeyahay mushtarigiibaa wuxuu odhanayaa wixii aan taabto gacantaydu taabato lacagtaasaan ku iibsanay ama baayicaa odhanaya shayga gacantaydu ku dhacdo ee ay taabato lacagtaasaan kaa siinay ama labada mid kastaa ka kale alaabtiisa iyo maradiisa inuu yidhaahdo ta gacantaydu ku dhacdo ayaan kaaga iibsanayaa adiguna tay gacantaadu ku dhacdo baynu ku kala bedelanay oo taabashadaasoo keliya wax lagu kala iibsanay jahala ku sugan yadana qaacidadii ararka iyo jahaladay u noqonaysa wa can abi hurayrata radia allahu tacaala canh ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa talaqaw ha qaabilina oo ha ka hortegina arukbaana dadkii socotada ahaa iyo gaadiidka fuushanaa walaa yabci yaanu iibin bacdukum barhkiin calaa bayci bacdin barhkiinna kale iibkii yaanu ku iibin walaa tanaajashuu ascaarta ha isku ziyaadinina oo ha isku erina iibka walaa yabic yaanu iibin xaadirun mid magaalo jooga libaadin mid baadiye ka yimi yaanu wax u iibin walaa tusiruu ha gaaxinina alhanama adhiga ama walaa tusaru alghanam adhiga yaan la gaaxin oo caanaha lagu kaydin si loo maleeyo inay caano badan tahay waman ibtaacaha kii iibsada fa huwa isagu bikhayri nadarayni labada eegmo ta u wanaagsan buu leeyahay bacda an yaxlubaha inta uu listay dabadeed in radiyaha hadduu ku raalin noqdo neefkii lagaga iibiye inuu caana badan yahay laakiin uu arkay inaanu caana badnayn markuu listay in radiyaha hadduu ku qanco amsakaha waa haysanay sidaasuu ku tegaya wa in sakhitaha hadduu u cadhoodo uu diidana ku qanci waayana raddaha waa celinayaa neefkii lagu khalday iyo wa saacan ay wa maca saacin iyadoo la raacinaya saac oo min tamrin timira wa fii lafdin waxaa ku yimi wa huwa isaguna bilkhiyaari khiyaar buu haystaa inuu iibkaa socodsiiyo iyo inuu celiyo alaaan muddo saddex cishaa ah khiyaar buu leeyay xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku diidayaa dhowr iib buu diidayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iibka koowaad waa talaqi rukbaan dadkii soconayay ee safarka ahaa ee magaalada u siday badeecad u siday in laga hortago jidgooyo loo galo cillada loo diidayaana waa laba mar ninkaa loo tudhaya si aan loo baksin oo waxaa laga yaabaa ka jidka u galay inuu lacag jaban kaga iibsado kadibna waxa weeye uu suuqa lacagtii ay ka joogtay ku iibiyo markaa iyaga laftoodaa loo turaya qadiyadda labaad waxaa loo tudhayaa suuqa laftiis suuqii baa loo tudhaya oo dadka noocaasi waa inay suuqa yimaadaan oo sicru suuq ku iibiyaan laakiin suuqii iyo dadkii inaan cid kale u dhaxayn cid kale u dhaxayn markay yimaadaan sicirkii suuqa ay ogaadaan iyagoo ay ku iibiyaan waxay ula muuqato taana suuqii baa lagu ilaalinaya haddii kale maxaa dhacaya inta jidgooyo loo galo oo dadkii magaaladu ay u galaan ama suuqa joogay ayay hadhow qiimo qaaliyad suuqa kaga iibinayeen suuqa kaga iibinayeen taasaa la diiday labada cilaba waa loo diiday iibabkan la diiday waxaa ka mida laa yabiic bacdukum calaa bayci bacdi qof baa wax iibsanaya dabeedna ninkii iibinayey markay heshiiyeen markii la heshiiyey ee sicirkii ay meel isla dhigeen ayaa mid kaloo alaabtii hayaa odhanaya waar toban buu kaa siiya anaa sagaal kaa siinaya ee aniga ii kaale anaa kuu jebinaya ii kaale waa albaycu calaa bayci akhiih waxaa la mida ashiraa'u calaa shiraa'i akhiih oo waxa weeye wuxuu la heshiiyey nin buu la heshiiyey inuu alaab ka iibsado lacag bay ku heshiiyeen dabadeedna kii iibinayay baa nin kale la hadlay oo wuxuu odhanaya waar lacagtan uu hebel kaaga iibsanaya lacag ka badan baan kaaga iibsanaya ee anaa lacag ka badan kaaga iibsanaya anigaygii iyaduna waa ashiraa'u calaa shiraa'i akhiihi lama ogola asawmu calaa sawmi akhiihi baa la mida markay gorgortamayaan mar haddaanay xaraash ahayn albaycu liman yaziid haddaanay ahayn laba qofoo heshiinaya gorgortamaya iyadana la dhex geli maayo ilaa ay kala tegayaan baa la sugay iyaduna lama ogola walaa yasuumu calaa sawmi akhiih gorgorinta walaalkiina yaanu waxa weeye isaguna kula gorgorin iyadana lama ogola dhammaantood waxaa la ilaalinaya walaaltinimada waayo cadaawad baa ka dhalanaysa taana waa la diiday waxaa kaloo la diiday walaa tanaajashu najshigu ama annajash waxaa la yidhaahdaa waa aziyaadatu fi sicri liman laa yuriidu shiraa'ah qof aan doonayn alaabta inuu iibsado sicirkeeda inuu badiyo isagoo u danaynaya ka wax iibinaya ama doonaya inuu dhibaateeyo ka wax iibsanaya oo uu ku qaaliyay wuxuu arkayaa ninaanay isku fiicnayn oo baa'icii kii wax iibinayay qiima ay isla soo gaadheen dabeedna isagoo kaa ku xumaynaya buu odhanayaana lacag ka badan ku iibsanaya kiina ficil baa gelaya dabeedna qaaligii buu ku iibsanaya kaa inuu dhib doonay ama baa'icuu garanayaa ninkan garan maayo inuu dhibo dooni maayo laakiin baa'icuu garanaya uu doonayaa shaygan qiimo qaaliya inuu ku iibiyo isagoo aan diyaar u ahayn buu odhanayaana intaa siisanaya lama ogolo laa yabi xaadiru libaad yaduna waa la mid ninkii magaalada joogay ninkii baadiyaha ka yimi waxba uu iibin maayo waxayna iman doonaa xadiidkii ibnu cabbaas oo ku macnaynaya laa yakuunu lahu simsaaran dilaal u noqon maayo wuxuu la mid yahay laa talaqaw rukbaan socotadii bay la mid tahay marka ninkii baadiyaha ka yimi isaguna waa inuu suuqa yimaadaa suuqa waa inuu yimaadaa oo sicru suuqa isaga u dantaa suuqana u dana inuu waxa weeye ku iibiyo laakiin ninkii magaalada joogay aanu ka hortegin iyadana lama ogolo dhammaantood ficilada noocaasa in la sameeya xaaraan laakiin iibku ma ansaxayaa mise waa buraya jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihiin iibkaasi waa ansaxaya laakiin waa lagu dambaabay ciddii sidaa samaysa dembi bay mutaysanaysa inuu ansaxayana waxaa u daliila waxa weeye farqibaa u dhaxeeya nahyiga iyo waxaanuu ku dhacay oo nahyigu u noqon maayo iibka iyo shuruuddiisii iyo arkaantiisii iyo iibka laf ahaantiisii u noqon maayo ee wuxuu u noqonayaa wax iibka ka baxsan iibku waa dhammaystiran iibka walaalkaa ha ku iibin waxa la ilaalinayaa walaaltinimada waana macno ka baxsan iibka najiga waxaa la dhibayaa mushtarigaa la dhibaya iyo wixii la mida marka waxay leeyihiin jihaad waa kala baxsan tahay axaadiista qaarna waxaa ku timi faida ataa sayiduhu suuqa fahuwa bilkhiyaar yaan laga hortegin dadka alaabta sida haddii laga hortago ninkii alaabta siday markuu suuqa yimaado khiyaar buu leeyih qaacidaduna waxay tahay alkhiyaaru farcu tasxiix marka la leeyahay khiyaar baad leedahay inaad iibkaa socodsiiso iyo inaad joojiso dee waxa ka horaysa in la socodsiin kara iibkii haddii iibkuba faasid yahay khiyaar ma gabo waayo khiyaarku waa maxay inaad xaq u leedahay inaad socodsiiso iyo inaad joojiso taasina wuxuu gelayaa iib saxiixa iib faasida khiyaar ma galo iib faasida khiyaar ma galo markaa wana sida shaaficiyadu qabaan dhammaantood way ansaxayaan maca alimi iyadoo dembigu uu waxaweeye weheliyo wa can cabdillahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam naha waa diiday can bayci xabali lxabala tii uurka ku jirtay uurka waxay ku qaadi doonto waa la diiday wa kaana waa aha baycan iib buu aha yatabaayacuhu ay kala iibsanayeen ahluljaahiliya kaana waa ahaa alrajulu ninku yabtaacu mid iibsanaya aljazuura tuludda geela ah ilaa an tuntaja ilaa ay ka dhalayso annaaqatu hashu humma tuntaju kadibna ay ka dhalayso allatii taasoo fii batniha uurkeeda ku jirtay qiila waxaa la yidhi innahu isagu kaana waa yabiicu mid iibiya ashaarifa wa hiya yadu alkabiiratu lmusinna waxa weeye neefkii ama tuliddii weynayd ayuu iibinaya binitaaji iljaniini kii uurka ku jiray wuxuu dhalay ayuu ku iibinayaa alladii kaasoo fii batni naaqatihi hashiisa ku jirtay halkan waxaa la diiday xabalulxabala laba macnay culimmadu ku macneeyeen macno xadiiskaa lagu caddeeyey oo waa baycu baycun ilaa ajalin majhuul ninbaa wuxuu iibinayaa shay buu iibinaya muddada laysu qabanayaana waa muddo majhuula waa baycu ajal lacagtii baa dib loo dhigay ama alaabtii baycul aajil waxa loo yaqaano haddii midna lacagta bixiyo midna alaabta dee waxa weeye waa bay caajila kaasi laakiin haddii labada midi dayn ay noqoto oo uu idhaahdo lacagtan dib ka bixinaya oo alaabtii uu qaato ama cagsigeeda baycul aajil baa la yidhahda marka bayca noocaasa ajalkiisa iyo muddadiisa waa in la garanaya haddii muddada la garan waayo baycaasi ansixi maayo waana sida xadiidka lagu macneeyey alaabtii buu iibsaday wuxuu idhi lacagta waxaan bixinayaa waxa weeye hashan uurka waxay ku sido markay dhasho kaa uu dhalayna uurka waxa uu ku sido waxa weeye uu dhalo markaasaa lacagta bixinayaa bu muddadaas markaasaan lacagta bixinaya marka muddadii baa majhuula oo aan la garanay macnaha waa lagu macnay waana sida imaamu shaafici ay ku macneeyeen macnaha labaad waa in la yidhaahdo wixii uurka ku jiray ayaa waxa weeye la diidaya markaa kii uurka ku jiray markuu dhasho kaa laftiisu wuxuu uurka ku qaaday in la iibiyo lama ogolo hashii uurkala ee rimanayd ee waxsiday ayaa la odhanayaa waxaa gudaheeda ku jiraa la iibinaya ama waxa ay sidaa markuu dhasho wuxuu uurka ku qaado ayaa la iibinaya sidaana waa lagu macnay taana axaadiis kalaa ku timi nahaa can bayci almalaaqiix uurku jirta in la iibiyo nabigu waa diida calayhi salaau wasalaam laakiin macnaha kalaynu qaadanaynaa oo ah in xadiidkan looga jeedo iibkii in muddo ay gashay muddadaasina ay tahay muddo aan la garanayn muddo aan la garanayn ma ansaxay wa can cabdillaahi bni cumar radia allaahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam naha waa nahiye oo waa diiday can bayci thamarati midha in la iibiyo geed saaran xataa yabduwa ilaa uu muuqanayo salaaxuha midhahaasi inay hagaagsan yihiin yacnii bisaylkoodu muuqanayo naha waa diiday nebigu albaayaca baayaca ayuu u diiday iyo walmushtari kii iibsanayay labadaba waa loo diiday xadiidkan wuxuu tilmaamayaa midhihii geedka saarnaa haddii aanay bislaan iibkoodu inuu xaaraan yahay oo aanu bannaanayn oo aanu ansaxayn iibkaasi xataa yabduwa salaaxuha hagaaggooduna wuxuu ku muuqanayaa bixasabiha hadduu yahay midho biyogelayaan inay biyogalaan hadduu yahay mid casaanaya inuu casaado hadduu yahay mid waxa weeye huruud noqonaya inuu huruud noqdo iyo wixii la mid hadduu yahay mid madoobaanaya inuu madoobaado wixii uu ku bislaanaya sida xadiista dambe aynoo caddayn doonto shaaficiyaduna waxay qabaan iyo culimo kalaba isagoo qaydina in la iibin karo haddii la goynayo haddii la goynayo bishari alqaci bisharti alqaci inay bannaan tahay oo midhihii aan bislaan ayuu iibsanayaa laakiin sugi maayo intay ka bislaanayso wuxuu leeyahay haddaan u baahana xoolaan siinaya ama si kalaan uga faa'iidaysanaya way bannaan tahay bay asalka loo diidayaana waxay tahay waxaa dhici karta midhaha de waxaa loo iibsanayaa inay bislaadaan oo lagu intifaaco waxaa laga yaabaa inay xumaadaan baa laga yaabaa ayaa suuragala ah. marka sidaa awgeed ayaa loo diidayaa si khilaaf iyo nisaacna aanu u iman wa can anas ibni maaliki radia allahu tacaala canh ana rasuula اllaahi sal اllahu alayh wasalam nahaa waa diiday can bayci imaari midhihii in la iibiyo xataa tushiya ilaa ay ka bislaanayso qiila waxaa la yidhi wamaa tushiya maxaa looga jeedaa qaala nabigu wuxuu ihi xataa taxmara ilaa ay ka casaanayso yacnii ay ka bislaanayso waayo alfaadda qaar waxaa ku yimi taxmaaru aw tasfaaru ku yimi xataa yatamawaha waxaa laga yaabaa midabku inaanu isbedelin laakiin isagoo midabkiisile inuu biyogelayaanoo jilcayo ou sidaa ku bislaanayo qaala wuxuu uhi nabigu ara'ayta waxaad ka warantaa in manaca allaahu allah hadduu diido athamarata midhihi inay bislaadaan bima yastaxilu axadukum midkiin muxuu ku xalaashanayaa maala akhiihi xoolaha walaalkii waa masaladaynu ka soo hadallay wa can cabdillaahi bni cabbaasin radia allaahu tacaala canhuma qaala wuxu uhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam an tutalaqaa in laga hortaguu diiday alrukbaanu dadkii socotada ahaa iyo wa an yabiica inuu u iibiyo xaadirun kii magaalada joogay libaadin mid bannaanka ka yimi qaala wuxuu ihi faqultu libni cabbaas waxaan ku idhi maa qowluhu xaadirun libaad maxaa looga jeedaa qaala wuxuu uhi laa yakuunu lahu simsaaran dillaal u noqon maayo oo odhan maayo anaa kuu iibinaya keen si aanu dadka ugu qaaliyaysiin xaadirun libaad libaad hadda loogama jeedo ninkii baadiyaha ka yimi waxaa la mida ninkii magaaladan joogay haddii nin magaalo kale ka yimi oo aan miyi ka iman uu magaaladan alaab u soo wado iyaduna waa la mid oo magaaladan shaygaa waxa laga siiya aanu garanay iyaduna la mid bay noqonaysa marka waxaa looga jeedaa dadkii suuqan joogay dadkii magaalada bannaanka kaga imanay ama miyaha ka yimaadaan oo subag iyo caano iyo xoola sidaan ama magaalo kale ha yimaado magaaladan suuqeeda yaanu aqoon waa isku mid wey wa can cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxu uhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu diiday can ilmuzaabanati musaabanada waxaa la yidhaahdaa xadiidkaa lagu macneeyey an yabiica waa inuu iibiyo hamara xaa'idihi beertiisa midhaheeda in kaana nakhlan geetimireed hadday tahay bitamrin timir inuu ku iibiyo kaylan la miisayo wa in kaana beertu haddii ay tahay karman cinabna an yabiicahu inuu ku iibiyo bizabiibin zabiib kaylan la miisayo aw kaana ama haddii uu yahay zarcan dalag an yabiicahu inuu ku iibiyo bikayli طacaamin cunto la miisayo la mida naha waa diiday nebigu can daalika kaas kullihii dhammaantii musaabano waxaa la yidhaahdaa waa baycu almacluumi bilmajhuuli min jinsihi kii la garanayay qadarkiisa in lagu iibiyo midaan la garanayn qadarkiis oo la nooca oo la nooca geedkii waxaa saaran rutab rutab waa marka timirtu bislaato ee ugu dambaysaa rutab la yidhahda kadib waxay isu bedelaysaa inta la qallajiyo timir bay isu bedelaysaa intay rutabta tahay tallaagaduunbaa lagu hayn karaa haddii kale way xumaanaysa muuskay la mid laakiin si loo kaydiyo waa la qallajiyaa kadibna timir bay isu badashaa intii la doono lahayna cinabkii baa la mida cinabnimo laguma hayn karo haddaan tallaagad la gelin berigaana tallaagad lama hayn iyadana biyaha laga dhammaynayaa zabiib bay isu baddelaysa zabiib bay isu beddelaysa waxa la mida qamadidii ama heeddii qolofteedii la socotay ee geedka ku jirtay iyadoo diyaarsan oo la safeeyey oo la miisayo la ysku iibin maayo sababtu waa maxay waana isleekaanay timirtii marka la qallajiyo rutabkii baan u jeedaa geedka saarnayd marka la qallajiyo haddii la yidhaahdo waxa weeye kiilo ama galaan rutaba baa mid la oo timira lagu iibinayaa waxa weeye rutabkaa marka timir laga dhiga isleekaan maaya farqi baa ka soo baxaya cinabkii marka la yidhaahdo isagoo kiilo ah kiilo zabiiba baa lagu iibinaya kiiloogii cinabka ahaa marka la qallajiyo zabiibtii kiilooga ahayd la mid noqon maayo farqi baa ka soo baxaya waxa weeye waxa la dalagii markii uu la socday qoloftiis iyo wixii laga nadiifinaya ay la socoto iyo marka uu safaysan yahay bannaanka lagu hayo kiilo iyo kiilo haddii laysku iibiyo isleekaan maayaan waayo waa mid la hubo qadarkiisa oo diyaarsan oo saafiya iyo mid ay wax la socdaan wey labada shayna waa laba shay oo ribadu gelayso qamadidii haadi cinabkii zabiibtii timirtii iyo rutabkii waxba waxaa gelaya ribaa gelaysa marka haddii laysku iibinayo laba isku nooca milan bimilin sawaaan bisawa baa la doonay qaacidaduna waxay tahay waxa weeya alcilmu aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul waxa shardiya marka la ysku iibinayo in la hubo oo la og yahay inay isku mid yihiin xagga miisaanka ama miiska haddii la garan waayo waxay ka dhigan tahay in la og yahay inay kala badan yihiin inay kala badan yihiinna lama ogola qaacidadaas ayaa meesha soo gelaysa markaa musaabanada sidaasaa loo diiday masalaa laga soo reebayaa dib inooga iman doonta wa can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi naha nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu diiday can ilmukhaabarati dhulkii in la kireeyo oo waxa weeye wixii ka soo baxayay meelo cayiman oo ka mida lagu kireeyo waalmuxaaqalati dalagii ku jiray qoloftiis ama geedkiisa ku jiray in lagu iibiyo mid bannaanka yaa loo saafiya iyadana waa la diiday waataynu hadda ka soo hadlayna wa can ilmusaabanati musaabanadiina waa la diiday wa can bayci hamarati midhihii in la iibiyana waa la diiday xataa yabduwa salaaxuha ilaa wanaaggeeda iyo biseylkeedu ka muuqanay wa an laa tubaaca waxaa la diiday in la iibiyo midhihii waa musaabanadii ilaa bidiinaari waadirham dahab iyo fida in lagu iibiyo mooyaane ila alcaraaya waxaan ka ahayn masalada loo yaqaano mas'alatu alcaraaya oo inoo iman doonta masaladaana baab dhan baa shiikhu u caqiday baabkaasaynu insha allahu tacala kaga hadli doonaa xadiidkani wuxuu tilmaamay can ilmukhaabara mukhaabaradu waa maxay mukhaabaradu waxay tahay baab axaadiisteedu ku timina waa inoo iman doonaa insha allahu tacaala laakiin halkan waxaynu sheegaynaa xaaladda la diiday ee laysku waafaqsan yahay ayuunbaynu tilmaamay ee lagu qaadaya xadiidkanna lagu qaaday nahaa can ilmukhaabara ninbaa waxa weeye dhul ayuu kiraynaya cid kaleu ka kiraynaya wuxuuna kaga kiraynayaa kaa uu ka kireeyey waxa weeye markuu beero qayb ka midoo la isla garanaya dhulkii waxa ka soo baxa inuu qaato wuxuu odhanayaa beertaydan baan kaa kariyey falo wax kala soo bax laakiin intaa xigta webiga xigta ama meeshaa godane biyo qabatin kale ama meelo uu cayintay oo uu filanayo ayuu odhanayaa meeshaa wixii ka soo baxay baan leeyahay dabeedna waxaa dhacaysay siday saxaabadii sheegeen waxaa laga yaabaa dhulkii qayb ka midiina inay wax ka soo baxdo qaybna ay waxbaba ka soo bixi waayaan fa yaslamu haada kaasi waa badbaadayaa wa yahliku haada kanna waa halaagsamay marka ka noocaasa waa la diiday faama shayun macluumun madmuunun falaa ba's wax cayiman oo la garanaya haddii lagu kiraysanaya dhib ma leh waa sidee inuu yidhaahdo dhulkaa beero waan kaa kareeyey bil walbana boqol dollar baad bixinaysa bidirham wadiinaar waa la ogoliye ama inuu yidhaahdo waxaan kaa doonayaa boqol kiilo oo tibira baan kaa doonay tii meesha lagu beera ha noqoto ama mid kale hadday xitaa waxbaba uga soo bixi waayaan boqol kiilo baa laga doonaya yaduna waa la mid wey shayun macluumun madmuunu falaa baas muxaaqaladana horaynu soo mar wa can abi mascuudin alansaariyi radia allahu tacaala canh ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nahaa waa diiday nebigu can amani ilkalbi ayga lacagtiisa waa diiday ay inta la iibiyo lacagtiisa in la manaafacaadsan wa mahri lbagiyi tii jidhkeeda ka ganacsanaysayna mushqaayaddeeda waa la diiday meher waxaa loo yidhi meherkay shabbahaya laakiin meher ma ah gabadha marka xalaal lagu guursado meherka la siinayaa waa fii muqaabili alistimtaaci bibudciha xubinteeda raaxaysiga lagu raaxaysanayo iyo meherka aad bixinaysaa isu qalma ayaa muqaabil isu ah markaa markay sinaysanaysay lacag ku qaadanaysana iyaduna muuqaalkay uga eeg laakiin meher ma ah wa mahri lbagiy gabadhii jidhkeeda ka ganacsanaysa mushqaayadeeduna nabigu waa diida calayhi salaatu wasalaam wa xulwaani ilkaahin faaliyaha mushqaayadiisana waa la diiday xulwaan waa macaanka waxa macaan loogu sheegay dee hadal yaroo beenoo uu iska yidhi ayuu lacag badan ku qaadanaya ninka kaahinkaah markuu sagaal iyo sagaashan beenood sheego ayaa hal xabadoo runi ku soo dhacaysa markaa hadal yaroo beena ayuu mushkaayad ku qaadanaya xadiisku wuxuu tilmaamayaa saddexdaasiba inay xaaraan tahay eyga marka laga hadlayo la kala qaadi maayo eygii la banneeyey in la haysto aygii la tababaray ee wax ugaadhsanayey ama weeshmaanka noqonayay beerta iyo wixii la mida ilaalinayey lama iibin karo waa laga faa'iidaysanayaa laakiin iibkiisu ma bannaana labada kalena de waa cadiy wacan raafic bni khadiij radia allahu tacaala canh ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu amanu lkalbi ayga lacagtiisu khabiiun waa kasab xun wey wa mahru mahrulbagiyi khabiiun isaguna waa mid xun wa kasbulxajaami ka dadka toobaa shaqadiisu khabiiun waa mid xun wey labada hore waa xaaraan weeye laakiin ninka toobinka ku shaqaysanaya kasbigiisu waa kasbi iyo shaqo liidata wey shaqooyinku waa kala qiimo badan yihin way kala wanaagsan yihin marka waa xalaal laakiin waa shaqo xun welibana dee hadda qalab baaba soo baxayo berigaa dee waxay ahayd qofku afkiisu ku nuugay ya markuu saa ugu qabto waxa lagu toobayo afkiisuu ku soo nuugay dabeedna waxaa laga yaabaa dee xoogaa dhiigi inay hadduu xoog badan yahay inay dalqada ku tagto marka qofun dadka dhiiggooda nuugaya muuqaalkeedu waa xuma hadda dee qalab baa soo baxo waa la casriyey waxbaa iska bedelay wuxuu nabigu ku tilmaamay kasbi xun inay tahay amaa in la qaataa inay xalaal tahay bukhaari waxaa ku yimi min xadiidi cabdilaahi bni cabaas wa min xadiidi anas bni maalik nabigu calayhi salaau wasalaam inuu istoobay ixtajama wa acطa aladii xajamahu ajrahu ninkii toobayna mushqaayadiisuu sii ninkaasina abuutayb u ah nin la yidhaahdo ayuu ahaa ibnu cabbaas wuxuu ihi walow kaana xaraaman lam yucطihi nin wax toobay mushqaayadiisu hadday xaaraan tahay nebigu ma siiyeen calayhi salaau wasalaam marka waa xalaal laakiin waa shaqo liidata wey wa can zayd bni haabitin radia allahu tacaala canh baabu alcaraaya ayuu baab u yahay iyo masaa'il iyo wagayri dalik oo baabka lagu sheegi doono can zayd bni thaabitin radia allahu tacaala canh ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rakhasa waa banneeyey lisaaxibi alcariyati kii waxa weeye cariyada u saaxiibka ahaa yacnii kii beerta lahaa ee geeda ka mida bixiyey midhaheeda waxaa loo banneeyaa an yabiicaha inuu iibiyo bikharsiha qiyaasteeda walimuslim waxa ku yimi bikharsiha qiyaasteeda inuu ku iibiyo oo tamran timira yakuluunaha xaalay yihiin kuwa cunaya rutaban iyadoo ruaba wa can abi hurayrata radia allahu tacaala canh waa isku macna labada xadiid ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rakhasa wuxuu banneeyey fii bayci alcaraaya fii khamsati awsuqin shan awr inta ay qaado ayuu ku banneeyey aw ama duuna khamsati awsuqin ama wax ka yar ayuu nabigu ku baneeyey halkan waxaa lagaga hadlayaa musaabanada waataynu soo sheegnay midhihii geedka saarnaa ee rutabka ahaa ee biyuhu ku jireen lama ogola in lagu iibiyo wax la mida oo timira waayo waa laba shay oo ribadu gelayso oo isku mida waxa khasaba in la garto inay isku miisaan yihiin marka haddii midi rutab yahay midina uu yahay timir qalalan waxa weeye la garan maayo miisaankooda si dhaba loo garan maayo oo rutabkii la garanay marka la qallajiyo timirtan lagu iibinayo maleegta mise way ka badantaa ama way ka yartaa taa horeynuusoo sheegay musaabanaa la yidhahdaa waxaa laga soo reebay xaalad xaaladdaasi waa maxay xilligii nebigay dhacaysa calayhi salaatu wasalaam ninkii beerta iska lahaa ayaa ninay jaar yihiin ama qaraabo yihiin ama saaxiib yihiin ama miskiina ayuu wuxuu odhanayaa geedkaas midhihiisaan ku siiyey geedkaa midhihiisaan ku siiyey ninkii miskiinka ahaa midhihii buu sugayay dabadeedna wuxuu samaynayaa inuu yidhaahdo waxaan iibinayaa midhahaas lacag baan u baahana inaan iibiyaan doonay inaan hadda ka faa'iidaystaan doonay dabadeedna timir ayaa lagaga iibsanay timiruu hadda isticmaalo oo uu cuno oo u baahan yahay ayaa waxa weeye lagaga iibsanaya waxaana shardiya bikharsiha in la qadaro dad khubaraa baa jira oo odhanaya geedkaas waxaa ka soo go'aya labaatan kiilo konton kiilo baa ka soo go'aya khubaradaasaa loo dhiibay waa inay qiyaasaan qiyaastaas waxaa ka soo baxa oo timira baa la siinayaa ninkaas ama kii beerta lahaabaa siinaya oo odhanaya fasax baad iga tah intaad mar walba ii soo gelgeli lahayd beertaada waxaa lagu qiyaasay geedkan waxaa lagu qiyaasay inay ka soo go'ayso labaatan kiilo labaatankii kiilo waa kanay qaado oo naqada ama isagaa cid kale ka iibinaya u baahan timirtaa u baahan waxaa kaloo yaduna dhacaysay dadkii magaalada joogay oo ay timir u soo hadhay ayaa waxay doonayaa markii midhihii bislaadeen rutab inay cunaan lacagay ku iibsadaan ma haystaan laakiin guriga maxaa u yaalla timir baa u taalla yakuluunahaa rutaba dabeedna kii beerta lahaabay u imanaya waxay odhanayaan labaatan kiilo oo timira baanu sidanaa ama toban kiilo waxaanu doonaynaa rutab inaad nagaga iibiso iyadana waa la ogoliye waayo maxay doonayaan dee timirtiibay sanadkao dhan cunayeen waxay doonayaan hadda inay rutabka cunaan bisil ee hadda soo baxay iyadana nebigu waa u fasaxa calayhi salaatu wasalaam marka shuruuddeeda waxaa ka mida in loo baahdo sida xadiista laga fahmayo xaaja inay jirto waana tan loo banneeyey shuruuddeeda waxaa ka mida in la qadaro oo la qiyaaso oo dad khubara'a loo dhigi geedka maxaa ka soo go'ay dabeedna wax u dhigma lagu iibsado shardiga saddexaad inuu yahay shan awr intay qaaddo wax ka yar khamsatu waa u sugnaa waataynu sakada ku soo marray toddoba boqol iyo konton kiilo wax gaadhay marka toddoba boqol iyo konton kiilo wixii ka yar ayay waxaweeye ku bannaan tahay wa can cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu manbaca kii iibiya nakhlan geed timireed ninkii iibiya qad ubbirat la bacrimiyey oo la tallaalay fa tamaratuhaa midhaheed lilbaa'ici kii iibiyey baa iskale mar hadduu tacab geliyey oo uu tallaalay geedkaas ilaa an yashtarida inuu shardista mooyaane almubtaacu kii iibsanayay ay ilmushtari baa looga jeeda walimuslim waxa ku yimi waman ibtaaca shiikhu wali muslim buu ihi bukhaarina waa ku sugan tahay laakiin markuu imaamulbukhaari lbuyuuc xadiidkan ku keenay ayuu intaa hore ku joojiyey shiikhuna kitaabulbuyuuc buu soo qaadanay laakiin abwaab kale ayuu intan dambana bukhaari ku sheegay marka weli muslim oo keliya maaha welilbukhaarina weeye waa muttafaqun calayh waman ibtaaca kii iibiya cabdan addoon famaaluhu addoonkaa xoolihiisu liladii kiibaa iskale baacahu iibinay ilaa an yashtarida almubtaacu ka iibsanay inuu shardista mooyaane xadiidkan laba masalaa lagaga hadlay ninbaa wuxuu iibiye beertiisii markuu diyaariyey ee uu tallaalay ee uu bacrimiyey ee uu u diyaariyey inay midho yeelato ayuu beertii iibiyey midhaha uu tacabka geliyey isagaa iskale waxaanuu yeelanay kii iibsanayay markuu yidhaahdo beerta iyo midhaheeda labadaba waan isku iibsaday laakiin haddii beertoo keliya la kala iibsado midhihiina ay yihiin midho la tallaalay oo la diyaariyey oo laga shaqeeyey oo beertoo keliya la kala iibsaday oo ay isku qabsadaan hadhow yay raacaysaa midhuhu waxay raacaysaa haddii aanu shardisan kii iibsanayay kii bacrimiyey ee tallaalay ayaa yeelanaya haddaanu tallaalin ka waran beertii intaan la tallaalin ayuu midi iibsaday dee midhihii isagaa yeelanaya beerta waxaa ka soo gi'i doonaa ninkaasaa yeelanaya illa isagaa tallaalanaya isagaa tallaalanaya laakiin waa xaaladdaas taasi waa masalo masalada labaad ninbaa addoon iibinaya walahu maalun addoonku xoola ma leh laakiin maryihii uu xidhnaa iyo shandadiisii iyo saacaddiisii iyo ayfoonkiisii hadda addoon ma jiree iyo kaba qaali iyo maryo qaaliya hadduu xidhnaa iyo wixii la socday ee caadadu keenaysa inay addoonka la socoto shandadiisii weyn iyo wuxuu xidhnaa addoonkaa markaad iibiso addoonkaa waxaa la socda adaa iskale qaawin maysida waxaad leedahay shaldaddaha la soo celi labadaa uu xidhaya kaa iibsanayaa dee u iibin doona hadhow ila waa addoon isaga iyo xoolihiisaba adaa leh xoolaha la socda adaa yeelanay ilaa an yashtarida almubtaac kii iibsanaya inuu yidhaahdo addoonkan iyo waxa la socdaba anigaa iskale aniga iskale marka waa la ogol yahay wallahu aclam wsala allahu waslama cala nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm